فتحنا ولا ضمنيا ويضميسن تهي إلا فتحيو عبارة قاموس قال لقى laakiin marka kutubtii kale luqada loo bandhigo xadu waa inay damaysan tahay oo xumuula ay tahay xamuula haddii la yidhaahdo min alancaami xamuulatan wa farshan bay noqonaysaayo waa geelii wax qaaday wax lagu qaaday la raranayay ayay markaa noqonaysa lakin imika waxaa la doonaya waa alaabtii la qaadayay lafteedii waa xumuula bidami lxaa alhaaliba baa markaa idiin qoran hadalka dee maawardi baa lahaa alcaaliyada markaa munaasib u ah hadalkii imaamka waxay dhahdeen labada sheekh raxmatullaahi calayhima faslun fi damaan halkan waxaa lagaga warramayaa damaankii damaan laba macnaa loo isticmaalaa ereygan damaan magdhow loo isticmaalaa oo yacni waxaasi damaankiisu hebel buu saaran yahay marka la leeyahay yacni haddii uu wax noqdo ninkaasaa magdhabaya wey markaa damaan magdhow loo isticmaalaa halkan ka loo jeedaa laakiin kaa maaha waxaa kaloo loo isticmaalaa damaan in qof damiin laga noqdo in qof damiin laga noqdo waana ta halkan loo jeedo weeyaan wa huwa masdaru damintu shaya wuxuu masdar u yahay ficilka ah damintu shaya damaana idaa kafaltahu shaygiibaan ayaan damiin ka noqday weeye damaanan markaa waa damin noqosho idaa kafaltahu markaad kafiil ka noqoto oo markaa damaan iyo kafaala iyo zacaamana waa la yidhaahdaa xamaalana waa la yidhaahdaa waa isku wada macno laakiin haddana fuqahadu shaaficiyadu khaasatan damaan iyo kafaala way yar kala duwaano halkana waanu ka arki doonaaye damaanku waa wixii daynta ku saabsan markaa dayntii damiin ka noqonayso damaan baa la odhanaya markaad qofka laftiisa damiin ka noqonayso oo markii loo baahdaan keenaya aada leedahayna oo qofkaan keenaya aada leedahayna kafaala baa la idhaahda haddaba imika halkan waxaanu kaga hadlaynaa dayntii la damaano qaadanay wuxuu sharcan sharci ahaan damaanku iltizaamu ma waa in qofku isku waajibiyo wax fii dimmati lkhayr qof kale dimadiisa ku jira yacnii dayn qof kale lagu leeyahay inuu isagu isku waajibiyo anaa ka damiino dayntaa oo oh, yani anigana waxa wey waa la ii soo raadsan karaayo waa nin dayntaa lagu leeyahayoo kalaan ahay uu yidhaahdo min al maali waxaa dimada qofka kale lagu leeyahayoo maal iyo markaa dee adduun taas ayaa waxaa la yidhaahdaa damaan haddaba de damaankii wuxuu u baahan yahay qofkii damiinka noqon lahaa iyo kii laga noqon lahaa iyo kii damiin loo noqon lahaa iyo wixii la damaanad qaadi lahaa intaaba waa loo baahanaya marka qofkii damiinka qaadaya damiin noqonay dee waa kan markaa daynka isku waajibinay ka damiinka laga noqonayo damaanada loo maaragtay ama dayntiisa damiinka laga noqonayo waa kii daynta lagu lahaa ka daynta lagu leeyahayna madmuun canhu baa la yidhaahdaa waa mid markaa damiin laga yahay ka damiinka loo yahay daynta leh isagana madmuun lahu baa la idhaahda almadmuunu lahu daynkiina waa almadmuun wixii la damaano qaadayna waa daynti wuxuu ihi wa shardu daamini kan wax damaanad qaadaya waxaa u shardi ah ahliyatu tasaruf waa inuu ahal u yahay inuu wax ku tasarufi karo maalkii inuu ku tasarufi karo oo aan xayiraadi ka saarayn qofkii aan qaangaarhka ahayni damiin ma noqon karo kii waallaa damiin ma noqon karo kii xoola daadaadiyaha ahaa ee la xayiray tasarufka laga xayiray isaguna damiin ma noqon karo ahliyatu tasaruf baa laga doonaya wayasixu waxaa ansaxaya damaanu duyuuni in markaa la damaanad qaado daymihii almustaqirati ee markaa sugnaatay fi dimati dimada ku sugnaatay idaa culima haddii la ogsoonaado weeye qadruhaa qadarkeedu intuu dhan yahay wاtaqyiidu bilmustaqirati deynta in lagu qaydo loo shardiyo inay mustaqiro noqoto yushkilu calayhi waxa mushkilad ku keenaya oo ka hor imanaya sixatu damaani asadaaqi asixidda ay asaxayso meherkii in damiin laga noqdo qabla adukhuuli intaan gabadhii lala guri gelin fa innahu meherkani xiina idin wakhtigaa intaan lala guri gelin hayru mustaqirin mid sugan ma aha oo saldhigtay fi dimmati dimmada mid markaa ku sugnaaday aan maarata waxba looga baqanaynin ma aha walihaada sidaa awgeed lam yactabir may soo maaratay may shardiin alraaficiyu imaamkii raafici ahaa iyo wanawowiyu imaamkii nawowiba ilaa kowna dayni in daynku uu yahay uun mooyaane haabitan mid jira laaziman oo laazim waayahay haabit iyo laazim iyo mustaqir horeynu usoo kala barano abu shujaac saad arkaysaan daynkii inuu mustaqir yahay markaa waxaa la leeyahay maanta mustaqirkani laguma xambaari karayo macnihii aynu u soo barannay maanta mustaqir waxaynu ugu fasiraynaa uun dayn laazima inuu u jeedo ama jidkii laasimnimada haya marka daynkii waa inuu jiro daynkii oo aan weli jirin damiin lagama noqon karayo damaanadii markaa ma ansaxayso oo maalan war ninkaa hebeli wixii uu kaa daynsado anaa ka damiina ninkaa hebela wixii uu kaa daynsado anaa ka damiina hadduu yidhaahdo dee mabuu daynsan weli sow markaa damaanadaasi ma ansaxayso waxba qofkaa laguma le markuu kani daynkii qaato markaa kadib hadduu mar labaad ku celu yidhahdo anaa ka damiina markaasay markaa damiinnimadii ay sugnaanaysa laakiin qof iyadoo daynkiiba lagaa qaadan ku yiri anaa ka masuula wixii aad siisan ninka anaa ka damiina wixii uu dayn qaado hadhow toole uma soo raadsan kartid marka dayntii ay sugnaato kadib weeyaan damaanad waliba daynkii waa inuu laazim noqdo dayn laazima waa inuu yahay dayn aanu qofku iska ridi karin lagu leeyahay waa inuu yahay marka thaabit iyo laazim baa la shartiyeeya istiqraarkii waxa ka hor imanaya buu yiri meherki markuu dayn yahay meherku dee waxa weeye intaan gabadhii lala guri gelin mustaqir maaho istiqraar male waxaanu mustaqir u ahayn waxaa dhici karta gabadhii iyadoon lala guri gelin in la furo haddii gabadhii la furo iyadoon lala guri gelin xaaladdaa iyadaa meherkii kalabarh buu noqonayaa mar haddii la furo iyadoon la guri gelin meherkii ma wada yeelanaysa kala bar unbay yeelanaysa marka intaan lala guri gelin weli meherkii ma saldhiganinoo waxaynu ka baqanaynaa in uu wax ku yimaadaan oo markaa kala barmo haddaba in damiin laga noqdo iyadoo weli gabadhii lala guri gelin in maarata meherkii ay ninkan kulahayd damiin laga noqda ma ansaxaysaa ha way ansaxaysa de markaa istiqraarkii way khilaafsan tahay marka waxaynu leenahay waxaa la shardaya daynkii waa inuu jiro waana inuu laazim yahay daynkan meherkuna dee waa laazimo ninku iskama ridi karo gabadhaasuu furo mooyaane ma odhan karo meherkaagii waan iska riday ama waan ka baxay waan iska daayin wax waan iska daaya la idhaahdaa meeshaasi kama fura wuxuu yihi wakharaja biqowlihi culima qadruha haddaba wuxuuna soo yidhi dayntii dimada ku jirtay ee weliba qadarkeeda la geranaya markaa daynkii aad damiinka ka noqonaysa waa inuu dayn jira yahay waa in qofkani uu ku qasban yahay daynkaasi oo mid uu iska ridi karaya aanu ahayn iska ridi karayo oo ohan karayo waan iska daayey waa inaanu ahayn waa in qadarkiisii la garanayo wakharaja biqowlihi culima qadruha qadarkiisa la og yahay waxaa ku baxaya adduyuunu lmajhuula daynkii aan la garanaynba war ninkaama dayn baad ku leedahay haa waan ku leeyahay waayahay anaa ka damiina lagumaba sheegin daynku intuu yahay waxbaad isku waajibinaysaa de waxaanaad isku waajibinaysa waa in wixiisii la garto waxay leeyihin fuqahadu mar haddii aan wixii la garanayn taraadigii shareecadu ay waajibisay ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum taraadigii iyo raalli noqoshadii baan dhammaystirnay waayo waxaa laga yaabaa marka laguu sheegay qadarkiisii inaad tira waxaasoo dhan maan mooday markaa si raali ahaanshii u dhammaystirmo waa inaad qadarkii daynkan aad damiinka ka noqonayso aad garanayso falaa yasixu markaa ma asaxayo damaanuha daynkii aan la garanayn qadarkiisu intuu yahay aanu ka damiinkii garanayn labada kale dayagu way garanayaan laakiin kaynu doonayno inuu ogaado waa kan damiinka ah ee damiinka noqonaya daynka uu damiinka ka noqonayo waa inuu garanayo qadarkiisi kamaa sayati say noo iman doonta walisaaxibi alxaqi ay dayni kii daynka lahaa oo madmuunu lahu lahugiiya waxa u furan muaalabatu man shaaa inuu raadsado kii uu doono oo min adaamini kii wax damaano qaaday ah iyo wlmadmuuni canhu kii laga damaano qaaday ah, madmuunu canhu waa kii daynta marka horeba lagu lahaa daaminkuna waa kan damiinka ka noqday saaxibulxaqan uu sheegayana almadmuunu lahu baa la yidhaahdaa wahuwa man calayhi dayn buu yidhi madmuunu canhu de waa ninkaa daynta lagu leeyahay markaa ninkii daynta lahaa kii uu daynta ku lahaana wuu doonan kara kii damiintayna toos buu ugu tegi karaa dayntii keen buu odhan karaa oo xaquma laha inuu yidhaahdo dee isagii u tag kolkuu ku diiday ii wa qowluhu hadalka uu sheekhu yihi idaa kaana adamaanu calaa maa bayanaa waa markii damaanku shuruudihii aynu soo sheegnay uu oofsaday ayaa arintaasi ay sugnaanaysaa hadalkaasi saaqitun fi akari nusakhi matni matniga ama kitaabka abushujaac nusakdiisa badankooda intaasi kuma jirta buu yidhi macnahay soo kordhinaysaana de waxa weeyaan damaankan xuquuqda sugaya waa kii de shuruuddii laga helay lasoo sheegay waidaa harima markuu bixiyo addaaminu kii wax damaano qaaday markuu dayntii bixiyo rajaca wuxuu ku noqon isna cala almadmuuni canhu kii uu damiinka ka ahaa bishardi lmadkuuri fii qowlihi waa haddii la helo shardiga lagu sheegay hadalka uu sheekhu yidhi idaa kaana damaanu waa haddii damaanka iyo walqadaa'u bixintuba ay kullu minhumaa labada mid waliba biidnihi ay ilmadmuuni canhu ay markaa ku yimaadeen isaga oo fasaxay kan laga damiinka yahay ninkii damiinka ahaa waxaynu nidhi toos baa loogu tegi karaa oo dayntii keen baa la odhan karaa waa inuu bixiyo hadii waktigii la gaadhay inuu ninkii meermeeriye looma ogolou yidhaahdo isagii u tag markuu haddaba bixiyo wuxuu xaq u leeyahay isna kii uu daynta ka bixiyey inuu utag u yidhaahdo dee dayntii waa laga qaadaye keen dayntii waa laga qaadaye keen inuu yidhaahdo ayuu isna xaq u leeyahay laakiin waxaa ku xidhan shardi oo shardiga ku xidhani waxa weeye waa in ninkani marka hore uu u fasaxay inuu damiin ka noqdo haddii marka horeba aan loo fasixin inuu damiin ka noqdo isaguuni uu kan ku yidhi warma aad dayn ku leedahay haa waan ku leeyahay khalaas anaa ka damiina oo ninkaasoon isagu waxbaba u dirsan isagu uu damiin iska noqday xaaladdaa iyadaa marka dayntii laga qaado ninkaasi waa nin sadaqad la baxayayoo tabarucayay sidaas awgeed xaq uma yeelanayo ninkii uu sadaqadda maarag ku sadaqadaystay oo ah ninkaa uu daynta ka bixiyey inuu yidhaahdo keen dayntii waa sadaqadii soo celiy kale noqonaysa sax maaha markaa taasi marka waa in damaanku uu yahay mid markaa marka hore uu ninkani ka codsaday ama uu u idmay oo uu ku yidhi damiin iga noqo walqadaau buu yidhi daynbixinta lafteeduna waa in iyada lafteedana war kaa bixiyahaaya iga bixi ay dhacday buu leeyahay laakiin waxba taasi shardi maaha kole markaynu abushujaaca marayn inaynu sheegnay baa laga yaaba shardiga asaasigii meeshan waa damaanka hadii damaanka markaad waxaan damaano qaadaysay ninkaasi uu kaa codsaday ama aad u sheegtay oo tii damiin makaa noqday uu haa ku yidhi oo isaga idankiisa ay ahayd markaa ayuunbaa ku noqoshadani ay imanaysa uma saraxa sheekhu wuxuu haddana shaaca ka qaaday bimafhuumi qowlihi saabiqan wixii markaa laga fahmayey hadalkii uu hore u soo yidhi idaa culima qadruha daynta waxaa damiin laga noqon karaa marka qadarkeeda la garanayo wixii ku baxayey ayuu sheegayoo wuxuu ku caddeeyey biqowlihi huna hadalka uu halkan ku sheeguu yidhi walaa yasixu ma asaxayo damaanulmajhuuli wax aan la garanayn oo ninkan damaanad qaadaya aanu garanaynin dayn aanu qadarkeediiba garanayn inuu damiin ka noqdaa ma asaxayso ka qowlihii waaba sida isagoo yidhaahda bic fulaanan kadaa war ninkaa hebele waxaa ka iibi wa calaya damaanu hamani lacagta magdhowgeedana anaad igu leedahay hadday islaantii xaaska hadday kuu timaado wixii ay kaa codsatay ay kaa maaratay doonaysa inay iibsato si anaana muxuu ahaaye ka dambiina aniga ayaa maarata innagaa aggan isku ogaanayni anaad igu leedahay lacagtaase iyada markaa wixii ay maaragtay kaa doonto ka iibi buu yii wixii laga iibiyey iyadaa lagu leeyay haday doonto guriga hau qaadayso hadhow biilkaa ka bixiso laakiin adigii dee kolkan aad eh, damiinka noqonaysay daynba ma jirinba haabitna ma wuxuu noqon doona qadarkiisana lama ogeyn marka laa huwa haabit walaa huwa macluum shardigii hubuutkuna ma jiro shardigii cilmiguna ma jiro markaa tukaanlihii odayga dee ma qabsan karayo cidduu qabsanaya waayo waa inuu wadaadii hadda lacagtiis ka soo bixi ama markaa isaga ka soo qaado ama yaanay ka soo qaadin laakiin ninkani waxaanu damaanad qaaday waxa ay dayn aan jirinba marka hore wixii aad ka iibisa ka mas kol haddaan weli laga iibino lacagtiiba lagu lahayn damiinkaasi ma ansaxay bic fulaanan kada ninka hebela ama qofkaa waxaa ka iibi buu yidhi wacalaya damaanu amani lacagtan anaa ka mas waxba markaa taasi ka ratibmi maaya walaa damaanu maa lam yajib waa kan wixii aan sugnaan ah, wujuubka iyo hubuudka waa isku mid saddex lafdi mina sheegay hubuud iyo luzuum iyo istiqraar bay kala wujuub iyo hubuud waa isku mid weeyaan walaa damaanu maa lam yajib wixii aan sugnaan dayn aan weli jirin iyadana lama maaragtay damiin lagama noqdo ka damaani miatin sida in boqol damiin laga noqdo tajibu calaa zaydin zayd lagu yeelan doono fi lmustaqbali mustaqbalka ninka haddaad boqol dayn boqol daymi anaa ka mas boqol daymi anaa ka mas ama anaa ka damiine markuu aad tiraahdo maanta wixii waa macluumo waa boqol oo xaggii ma jirto laakiin de wiiibaan dayntii baan weli jirinba markaan aad leedahay waxbaan damiin ka ahay ilaa daraka ay damaana daraki lmabiici masaladaa mooyaane loo yaqaano damaanu daraki lmabiici waxa weeye ka dabataga wixii la iibsaday kaa mas-uuliyadiisa iyo damaankiisu isagu uu asaxayaa bian yadmana waa inuu markaa magdha uu damiin ka noqdo lilmushtari kii wax iibsaday buu damiin uga noqonayaa athamana lacagta in kharaja hadduu ku caddaado almabiicu waxaan laga iibiyey mustaxaqan wax cid kale leedahay inuu yahay aw yadmana ama uu damiin uga noqdo lilbaa'ici ninkii iibiyaha ahaa almabiica wixii laga iibsaday in kharaja amanu haddii lacagtii ay ku cadaato mustaxaqan mid meel kale laga keeno cid kale ay lahaydmaarata inay tahay damiin daraki lmabiic labada dhinacba wuu geli karaa iibiyihiina damiin waad uga noqon karta iibsadahana waad uga noqon karaysaa waxa weeye waa wixii iibka ka yimaada laba qof wax kala iibsanaya markaa mid baa wuxuu leey waa niyo waxaa de hadda dhulkaan diila doona waa laygu qabsan doonaa hadday dhulkaa wax ka soo noqdaan oo in cid kale leedahay ay caddaato de inta laygu qabsado markhaatiy deetana dhulkii layga qaado dee lacagtaydi xaggeen u raaca ilan dhulka waan iibsaday markaan kaa iibsaday haddii laygu qabsadoo layga qaato dhulkii lacagtii xaggeen u raaca marka waa iibsadihii kaasi iibsadihii markaa w kii markaa iibiyihiibaa dee damiin keenaya marka markaa damiinkaasi muxuu damiin ka yahay lacagtii haddii waxaan la kala iibsaday ay caddaato in cid kale lahayd ninkani uu khiyaameeyey ayaa markaa kan damiinkii lacagtii uu damiin ka noqonaya marka lacagtaa weli dee qofkan laguma yeelan illa marka dhulkii adna qaadatay isna lacagtii buu qaatay waxba iskuma leedin imaka dayn aad isku leedihiin ma jirto adna dhulkii haysataa isna lacagtii buu haystaa waxba la laha laakiin waxaa laga baqanaya in inta dhulkii lagaa qaato aad lacagtii adna ninkan ku yeelato oo markaa dayni kuu soo baxdo dayntaa soo bixi doonta ayuu ninkani damiinka yahay marka masalada iyada waa la soo reebayo daruurada iyo maaragtay waa laga maarmi karayn baa leey de wix soo bixi doona ilaahayba cagsiguna waa saas oo kale qof baa wax kaa iibsaday ama kitaaba kaa iibsaday ama gaariya kaa iibsaday ama dhula kaa iibsado laakiin dhulkii de isagu mushkilad badan ma laha wax badan laga lakin gaarigii oo kale iyo muxuu ahaaye wixii de waxbuu kaa iibsaday lacagtii uu ku siiyey baad ka shakisan tahay ama tuuganimaad ninkan ku ogeyn ama wax kale wixii iyadoo la daba cararay la yimaado wixii lagaa qaato oo lagu yidhahdo aawi lacagtu ninkani kuu dhiibay ama wixii ninkani ku siiyey mee annagaa lahayne baad ka baqanaysa markaasaad leedahay markaa warde haddii waxaan laygu qabsado aadii keentay waxaan u baahanahay dee iibkii markaa uu fasaadaya wixii aad iga qaadatay baan dee u baahanaya kitaab baad iga iibsatay gaari baad iga iibsatay haddii lacagtii layga qaato de waynaan gaarigayga aniguna helo markaa gaarigaygii xaggeen u raacayaa hadhow haddii wax soo baxaan gaarigaygii xaggeen u raacayaa baad odhanaysa markaasuu deetana damiin kuu keen markaa damiinkaasi muxuu damiin ka yahay haddii ninkan inta wixii wax ku soo baxaan aad wax ku yeelato gaarigaagii dee maala hadduu inuu baabiya dhici kartaba siiba iibiyo dee lacagtiisii qiimihiisii baad ku yeelanaysa qiimihii markaa halkaad u raacayso ayuu ninkani markaa damiin ka noqonaya oo lacagta wixii marka qiimaha gaariga kale ayuu damiin ka noqonay illa daraka ay damaana darakil mabiici mas'uuliyada een ka dabataga wixii la kala iibsaday bi an yadmana wa inuu damiin ka noqdo uu u noqdo lil mushtari iibsadaa athamana athamana wa lacagti ayuu damiin uga noqonaya in kharaja al mabiicu hadii wixii laga iibiyay uu noqdo mustaxaqan wax cid kale leedahay aw yadmana lilbaa'ici ama iibiyaha ayuu damiin uga noqonayaa almabiica waxaan laga qaatay laga iibsaday buu damiin uga noqonayaa in kharaja amanu hadii ay caddaato lacagtan la siiyey mustaxaqanna cid kale lahayn faslun fii damaani hayri lmaali min alabdaan fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii damaani hayri lmaal mas-uuliyadda ama damaanka damiinka laga noqonayo wax aan maal ahayn oo min alabdaani waxa aan maalka ahaynoo dee qofkii bani aadamkaa madaxiisii noqonaya jirhkiisii wa yusamaa tan waxaa lagu magacaabaa kafaalat alwajhi aydan kafaaladii weji qofka wejigiisaad mas ka tahay wa kafaalat albadani ama tii jirka dhilka qofkii maaratay jirkiisiibaad mas ka tahay soomaalidu dee madaxiisaas ah. qofkan madaxiisa anaa ka mas-uula yani keenaya weeyi marka loo baaho kamaa qaala sida sheekhu uu yidhi waalkafaalatu bilbadani badankii qofka jirhkiisa in kafiil laga noqdaa oo mas laga noqdaa jaa-izatun iyaduna way asaxaysa idaa kaana wa haddii lagu leeyahay cala almakfuuli bihi qofkan kafiilka laga noqonayo ay bibadanihi badankiisa qofkan kafiilka laga noqonayo haddii lagu leeyahay xaqun liaadamiyin xaq dayn wax lamid ah oo qof bani aadamii ku leeyahay waa markay jirto ka qisaasin daynba khasab maahe ka qisaasi waaba sida in qofkan qisaas lagu leeyahay oo kale dad buu nin ka dilay deetana qisaastii bay ka doonayaan ama wuxuu yidhi dadka iyo aan soo yar salaamadiyo ama aduu de in markaa markaa yar buxuu u baahdo markaasaa la yidhi dameene ama qof damiino keen ama laguma sii daynayo deetana damiinkiibuu keenay ma asaxaysa arrintaasi ha way asaxaysa haddii markaa uu keeni waayo de in isaga la dilaya hadhow isaga la dili maaye laakiin waxaa lagu qasbayaa inuu ninkii keeno ka qisaasin sida qof qisaasi ku waajibtay oo kale inuu qof damiinto oo madaxiisa uu damiinto waa la ogol yahay wa xaddi qadfin qof qof kale caayay oo zina ku sheegay oo qadfay oo kii markaa la qadfay uu doonayo in loo jeedalayo loo garaaco deetana ama wakti uu qabsaday ama wax la mid ah oo damiin in la weydiiyo deetana la yidhahdo damiinkeen iyaduna way ansaxaysaa hadduu damiinkii keeno waa caadi iyaduna waa caqdi markaa jiro saxa wey wakharaja waxaa baxay bixaqil aadamiyi xaq aadami marka la yidhi waxaa meesha ka baxay xaqullaahi tacaala ilaahay xaqiisii falaa tasixu lkafaalatu kafaaladu kuma asaxdo falaa tasixu lkafaalatu bibadani man qof madaxii mas-uul lagama noqdo calayhi xaqullaahi tacaala xaq ilaahay dushiisa uu qof maala xadu zina lagu leeyahay xadkii zinada qof lagu leeyahay qof maarata haddii uu u baahdo in lasii yardaayo lama odhanayo damiinkeen haddii lasii yardaynayo oo de weeyaan soo noqon laleeyahay waa laska sii soo noqoanaan la laakiin damiin la weydiin maayo oo xuquuqdan ilaahay dadka laguma adkeeyo markatu aq ilaahay iska yahay ilaahay waa afuur raxiim oo dembi dhaaf badan yahay inuuba saamaxa ninkana intuu toobad keeno masaajidada galaaba laga yaabo markaa damiinkeen lama odhanayo ka xaddi sariqatin sida qof lagu yeeshay xadkii tuugnimada wa xaddi khamrin kii markaa khamri cabnimada wa xaddi zinan xadkii zinada iyo kuwa maarata kuwa noocaasa iyaga markaa damiin looma qabto wayabra'ulkafiilu qofkii adaba kafiilka ahaa wuxuu isagu beri noqonayaa bitasliimi اlmakfuuli bibadanihi dhiibidda uu dhiibo qofkii uu kafiilka ka ahaa fii makaani اtasliim meeshii lagu ballansanaa uu ku dhiibo ayuu beri ku noqonaya weliba bilaa xaailin iyadiioo wax kala teedayaa aanu jirinoo yamnacu u diidaya almakfuula lahu kii damiinka loo ahaa canhu can ilmakfuuli bibadanihi u diidaya inay markaa gacanta ku dhigaan ay qaataan ninkii dakafiilka looga aha wa amaa maca wujuudi lxaa'ili haddii samiyaa uu markaa wax kala teedaya jiro aanay la qaadan karin ninkii aan la qabsan karin falaa yabra'u lkafiilu ninkii kafiilka ah beri noqon maayo ninkii kafiilka ahaa wuxuu mas ka yahay qofkan waxaa la doonayaa maalintii lagu ballan mala ama markaa meeshii la doonaya lagu ballansana inuu meeshii keeno markuu meeshii keeno iyadoo ninkan xaqii laga goosan karo oo wax markaa kala teedaya aanay jirin markaa ayaa ninkii haddaba isagu uu fasax yahay haddii hadhow ninkani markaa uu baxsado isagii waxba la weydiin maan idiin keenay ee idiin dhiibay ee waxa wey idinku soo wareejiyey buu le laakiin hadduu keeno ninkii oo ciidan daba socdaan oo carwaa cidda taabata ay leeyihiin ayuu yidhi imika kaale waa ka ninkii halkana ciidan baa daba taaganoo qorya haysta oo bal waa cidda taabata leh ninkaa noocaasi waxba waxba muu keenin kaasi baa mas-uuliyaddu u saaranta ninkanoo bilaa ciidana inuu keenaa laga doonaya oo xaqii laga qaadan karo wuxuu ihi wayabra'u lkafiilu kii kafiilkaa ah wuxuu beri noqonayaa bitasliimi almakfuuli bibadanihi marka qofkii badankiisa iyo jirkiisa uu mas-uulka ka ahaa uu keeno oo uu ku dhiibo fii makaani tasliim meeshii loo maashay madashii loo lagu ballansanaayo in lagu dhiibo dee waxa weeyi laysku ogaa bilaa xaa'ilin iyadoo wax kale teedaya oo yamnacu u diidaya almakfuula lahu qoladan kafiilka damiinka loo ahaa damaanada loo qaaday u diidaya canhu qofkan ay raadsanayeen damiinka laga noqday wax u diidaya iyadoo aanu jirin waa in meeshii la keeno waama maca wujuudi lxaaili haddiise xaailiya wax kala kala teedayaa uu jiro miyaa falaa yabra'u lkafiilu kafiilkii beri noqon maayo oo fasax maaha ninkaa weli wixii waa laga sugayaa wy faslun fi sharika halkana waxaynu ka gelaynaa wax isku darsigii wa hiya luqatan shirkad in la noqdo ama shuraako la noqdo ma sharikadu afcarabiga asharika macnaha alikhtilaad waa isku darsi ama isku darsan laba shay oo isku darsamay ayaa markaa sharika noqda wa sharcan sharci ahaanna hubuutulxaqi waa in xaq uu u sugnaado calaa jihati shuyuuc qaab aan markaa kala baxsanayn fii shayin waaxidin shay qura qaab aan kala soocnayn inuu xaq ugu sugnaado linaini laba qof ugu sugnaado fa wax ka badan waa laba qof iyo wax ka badan inay shay wada yeeshaan oo si aan kala soocnayn ay u yeeshaan in kitaabkan ay laba qof wada yeeshaan oo kale maalan ama dhul ay wada yeeshaan ama gaari wada yeeshaan ama de markaa alaab kalaba ay wada yeeshaan markaa sharikadii waa wax la wada leeyahay oo aan la kala garanayn aan lalahayn hebella intaasuu hebella intaa qadarkii ubaa la garanaya kana nus buu leeyahay kana nus buu leeyahay saasaa loo garanaya laakiin intaasina waa intii hebel intaasina waa intii hebel lama kala odhanayo markaasay markaa wuxuu sharikad ay tahay walisharikati haddaba sharikadii khamsu sharaa'ida shan shardi markii shuraka la noqonayo si shirkadii ay u asaxdo shan arrimood baa loo baahanya alawalu arrinta koobaad an takuuna sharikatu shirkadu waa inay tahay waxaa lagu shuraakoobayaa ala naadin ay naqdin waa inay naqd lacag tahay oo min adaraahimi daraahimtii ah wadanaaniiri ama diinaarkii danaaniirtii kii daabka ka samaysnaa ama daraahimtii fidada ka samaysnaa ee lacagta ahaa waa inay tahay walow kaana hadday doonaan haba noqdaan buu yidhi maqshuushayni kuwo aan saafi ahayn maqshuushku waa dahabka wax ku yar jiraan wax dahab ahayn ku yar jiro marka lacagtii dahabka iyo lacagtii fidada ahayd maqshuush ba ha noqdaan oo marar fara badan baanay ka marnaanaynine maqshuush ba ha noqdaan wixii dahaba ama fida ah ee lacaga maaha dahabkan la xidhxidhanayo shuuliyadan isku darsanaynaa maaha wastamara rawaajuhumaa kuwaasoo weliba uu yahay mid markaa soconaya socodkoodu rawaajku waa socodka inay maarata lacagtan lacag soconaysa tahay socodka ay lacagtani soconaysaana waa inay mid mustabiroo joogtaa tahay oo marka waxa weeyaan aan kala go fil beledi waddankan waa inay si fiican lacagtu uga soconayso marka dee lacagtii waagaa la isticmaalay baa dahab iyo fida un ahay walaa tasixu buu asixi mayso fii tibrin dahabkii qaydiina ee dhulka laga soo saaray tibrigu waa marka dahabki dhulka laga soo saaray weli ciiddii iyo wixii iyo ay iskaga jiraan ee aan saafi laga dhigin ee la dhalaalinin weli markaasaa tibri la yidhaahdaa markaa de markaa waa badeecadoo kale waa alaabun buu ka dhiganya lacag ma aha wa xuliyin xuliyiguna waa dahabkii la xidhanayay dhegihii iyo shuuliyadii iyo wixii lamidka ahaa wa sabaaika iyo dahabkii dhalaashanaa waa la dhalaaliyey laakiin de waa safeexado dhaadheeruun maalan lacag lagama dhigin kuwaa waynu isku darsanaynaa ma soconayso buui wuxuu hi haddaba watakuunu sharikatu aydan shirkaddu waxaa kaloo ku asaxaysaa lacag keliya khasab maahee cala almiliyi wixii mili ah kalxinati sida qamadigii kale ilaaba halkaas laaba qoran ya ilaa horta laadaasay ku qurxoontahy aniga ilaabaa i qoran laakiin laabay meeshaasi waayo meeshan istina waba looga bahan lalmutaqawimi kii mutaqawimka ahaa isaga kuma ansaxayso kal curuudi sida alaabti badeecadihii min athiyaabi dharka iyo wanaxwiha wixii lamidka ahaa shurako waxaa lagu noqon karaa horta lacag waxaa kale oo shurako lagu noqon karaa alaab mili ah mili waa wixii ama la miiso ama la miisaamo ee isku mid ma ah fari udhexayni timirtii bariiskii haadii qamaddigii waxaa noocaasa miliyaad baa la yidhaahdayo dee beriiskan iyo beriiska waba wax udhexeynaya ma jiraan laakiin waxyaalahan kale ee gawaadhidii iyo kale la iibinaya dharkii iyo wixii lamidka ahaa waxba way ku kala duwanaanaan wuxuun ku kala duwanaanayaan kuwa iyaga mutaqawin baa la yidhah iyo xoolihii noolaa iyo mutaqawin baa la yidhaahdo waa wixii qofku markuu baabi'iyo qiimihiisaa laga qaadaa kuwa kuwan kalena qofku hadduu baabi'iyo wax kii lamida keen baa la yidhaha hadduu kiilo beriisa kaa daadiyo kaa maarata kaa baabi'iyo kiilo beriisa keenun baa la odhane lacagtiisii keen la odhan maayo marka isaga mili baa la yidhahdaayo ey yudmanu bimilihi saasaa mili loo yidhi waxa lagu magdhabaayo qofkii baabi'iyo laga qaadaa wax lamida mutaqawimna yudmanu biqiimatihi weeyaan qofkii baabi'iya qiimihiisaa laga qaadaayo isagii oo kale keen la odhan maayo oo de ku kala duwanaanayaan iminka waxyaalahan laska qofaa ku jeelo gaariga kaa jeelo waxbuu kaa jijib burburi de kuma odhanaysid ka istabtaasaad iga tanna waad iga jebisay xaquguma ina tirad taana istabtaana istabadaana keen waxaana keen ka kalena keen taa xaquguma lid lakin maxaad xaq ugu leedahay dee waxaan markaa gaarigaagii isdhimay qiimihii inuu bixiyo way gaarigo mutaqawi mithli ma kolku kuwan ku soo iibiyo kuwa kuwa ka fiican buu keenay kuwa kuwa isticmaashayood hadaa doonto baabiisay bay ahaayeen iska tacbaan kolka tiraahdid muxuu ahaayay soo iibina ta kuwa cusub bay noqonaysaa inuu soo iibiyo kuwa xidha sooma marka mithli ma ninki wax xaqaagi wax ka badan baad qaadatay marka waxa noocaas ama laxbu ka dilayba de wax waa inaad lacagti qiimihii baa la kala qaadan laakiin jiri mayso oran maysid waa inaad sameyn karo lamid ama ah, maaragtay keen taasi sax ma ah kaa haddaba mutaqawim baa la yidhaahdaa alaabaha tukaamadu iibinayaan badankooduna waa mutaqawimka waxyaalaha mutaqawimka ah kuma asaxda shirkadu oo haddaad laba tukaan isku darsanaysaan ma odhanaysid un kaagana xisaabi wixii alaabtaalla kaygana aan xisaabin wixii alaab yaallo aynu isku darno sidaa aynu ku wada yeelano sax ma aha waxaad samaynaysaa dukaankiisa markii la qiimeeyo qeyb ka iibsoo la yeelo ila shirkadu waa maxay waa wax wada yeelasho iminka ninkani alaabtiisan isagaala adna alaabtaadan adigaala isugu keendar si kastoo la isugu daro tii dukaankaaga laga soo qaadayna waa tan tii dukaankiisa laga doona waa tan waa kala soocan yihiin markaa sax ma noqonayso wathaani shardiga labaad an yatafiqaa waa inay iska waafaqaan fi اljinsi wاnawc jinsiga iyo noocaba waa inay iska waafaqaan falaa tasixu sharikatu shirkadii ku asixi mayso fi dahabi wadaraahibi dahab iyo iyo daraahib fido lacag dahaba ah iyo lacag fida ah midna dahab u keenay qiimaha intay iskaga dhigmaanna waaba la garanaya waa inuu isku darsanay ma soconayso maxaan u soconayn de waxaan u soconayn waxaad wadaleediin ma jiro ninka nidaab kuuleeyo waa la garanaya wata ka xooliisi ee adna fidaad leedahay waa kuwaas waa la garanaya waxba isugu kiin jiraan haday doonaan daasad qura ku wada jiraan taadi waa la garanaya shirkaduna maxay ahayd thubutul haqq ala jihat ash-shuyu' wa ina waxba kala soocnayn laakiin marka waxba kala soocano dahabkaana hebel baale fidadana hebel baale shirkadi marka meesha ma jirayso hadii marka aad doonayso inaad alaabo kala duwan isku darsataan ood wada yeelataan adna alaabtiisa qayb ka iibso isaguna alaabtaada qaybha ha kaa iibsado markay saasi dhacdo de khalaas alaabtaadii markuu qayb iibsaday uu kula yeeshay aadna tiisii markaad qayb ka iibsatay waad la yeelatay sharcigu wax la wada leeyahay markaa shirkadii uu ka ansixinaya walaa fii sixaaxin wa mukasaratin sidoo kale waaba isku dahab ama waa wada fida labadiiba xaggii jinsiga way iska waafaqsan yihiin laakiin noocii baa kala duwanoo midna wuxuu keenay lacag aan jajabnayn midna wuxuu keenay qataaci googo oo kuwaan xali sheegaynay dee maqaska la geliyee marka de waa la kala garanaya marka taasina iyaduna shirkadii sidaa kuma ansaxayso walaa fii xintatin baydaaa wa xamraa sidoo kale haddii ay keenaan oo isku darsadaan qamadi cad iyo mid cas midna mid cawlan buu keenay midna qabadi cad buu keenay si kastood isugu dartaan dee tacadina waa tii hebel tan casina waa tii hebel unbaa laleey wx waa kala soocan yahay wadal meesha jirin kaana markaa iyadana ku asixi maysa baa laleey wahaaliu ka saddexaad an yakhliaa wa inay isku walaaqaan almaalayni labadii xoolad waa in saa laysugu daro markaa waa weyaan laysku walaaqo bxayu laa yatamayazaani ilaa heer aanay kala soocmayn lacag baad keentay kun dolar baad keentay isna kunbuu keenay waa in labadii saa la sugu daraa khalaas hadda de kaas nin waliba meeshaa kun inu kuleeyahay dhus inuu leeyah buu garanayaa laakiin hadda mid odhanaya tani waa taydii tana waa taydii tana waa taydii ma jirayso markaasaad markaa waxay wada yeelatay waraabicu ta afraad shardiga afraad an yadana waa u fasaxo markaa kadib kullu waaxidin minhuma labada mid kastoo kamid ay ah sharikayni waa labadan wax wada yeeshae lisaaxibihi kii kale waa inuu u fasaxo fi tasarufi inuu da ku tasarufo oo haddaba ganacsigii geliyo marka dee labaduba ina isku inay isku e, ogolaadaan waxba khasab maaha haddii mid uu kii kaleba ogolaado kaasaa shaqaynaya de lacagtii ganacsi gelinaya haddii labadiiba ay isu ogolaadaanna dee dhib mid waliba lacagtii wuu ku shaqaynaya marka haddaan ogolaanshaha lahayn de shaqadii ma bilaabi karaan ilaa iyo markaa fasixii la helo waidaa adina markii haddaba midkooda u idmo lahu kii kale fiihi fi tasarufi tasarufkii iyo maaragtay shaqadii inuu bilaabo markuu u fasaxo tasarafa ninkii lacagtii ku shaqaynaya bilaa dararin isagoo iska ilaalinaya wixii dhib keenay shaqadii wuu wadayaa laakiin muxuu iska ilaalinaya dararkiibuu iska ilaalinaya falaa yabiicu kullu minhuma midkoodna loo ogolaan maayo inuu wax ku iibiyo nasiiatan dayn inuu ku iibiyo amaah inuu amaah ku iibiyo loo ogolaan maayo walaa bikayri naqdi lbaladi lacagtii wadanka laga isticmaalaya lacag aan ahayn inuu wax ku iibiyana laga ogolaan maayo walaa bikabnin faaxishin qiimo dhibis foolxun inuu iyadana wax ku iibiyo laga ogolaan maayo walaa yusaafiru bilmaali xoolihii almushtaraki xoolihii la wada lahaana safarku gelin maayo oo la safri maayo waxaasoo dhammi waa bilaa idnin haddii aan loo fasixin waxa aynu soo tirinay oo dhammi waa haddii aanu fasax u haysan kolkaad alaabtii isku darsatay inaad shaqaynayso alaabtii maaratay amaaha ku iibin midbaa ku yidhi lacagtiiba ma sitee waad ka dhigaysaa alaabta waad keeniya iska sii qaado ma odhanaysid oo laguma ogola xoolaan waa lagula leeyay keligaa ma lihi haddaanad fasax u haysanin inaad sidaana ku iibin karta haddaan laguu fasixin waad ka dhigaysa lacagtii wadanka lacag aan ahayn lacagtii laga isticmaalayo wadanka tii halkan laga isticmaalaya waayo ta kale waxaa dhici karta in qiimihii wax ishoosmaraan ama wax isweydaartaan baa dhici karaysa lacagtii halkan laga isticmaalaya waxaan ahayna kuma iibin karaysid adaalad fasax waaysa qiimo dhimis iyo dhiskown ma samaynaysid faaxisha faaxish waxaa loogala jeedaa dee alaabu had iyo jeer waxaa jira maalan wixii boqolka doolar ahaa waxaad iga daynaysaa in sagaaliyo sagaashan la siiyo ama sideed sagaashan la siiyo way iska dhacdaa taasi oo dukaamadu waysla dheerdheeryihiin intaa intaasi way iska caadi laakiin inaad qabni faaxisha samayso qiimo dhimis aan caadadii waafaqsanayn inaad samayso lama ogolo sideetan baad ka siisay wixii boqolka ahaa dee lagaa yeeli maayo ama wixii labada doolar ahaa hal doolar ka siisay kala barbaad meesha ka saarta la eegi maayo inaad waaadrida waa hal doolar unbaabu riday lama odhanayo waxaa la waxaan qiimihii guud muxuu ga dhigma marka wixii labada doolar ah markaad hal siiso de waxa weya kalabar baad wixiiba ka dhigtay wixii tobanka ah shan ma siinaysi wahaakada xoolihii safar lama gelaysid waxa weeye halkaasaad kaga tegaysaa waad u sheegaysaa ninkii waxaad horta xoolihii safar baan gelayaa maxaynu yeellaa ama wixii inoo kala qaybi ama dee aynu u dhiibno laakiin de kolley safar baad intaad jeebka iskaga sii qaatay inaad safarto iyadana la yeeli maayo haddaanad fasax u haysa fain facala hadduu sameeyo axadu shariikayni labadii wax wada lahaa midkood maa nuhiya canhu wixii loo diiday waxyaalaha aynu diidnay mid kamid mid a ah sameeyo lam yasixa iibkii u galaa ku asixi maayo fii nasiibi shariikihi ninka kale inta kaga soo aadaysa asixi mayso wa fii nasiibihii inta isaga ka wax iibka galay ku soo aadaysa qowlaa tafriiqi safqa tafriiqu safqi aynu hore u soo marnay labadii qowlee ku jiray baa gelay alaabti gaari buu iibiyey alaabtii la wada lahaayee markaa dee ganacsiga ku jirtay gaadhigiibuu qiimo dhibis foolxun ku sameeyey toban kun buu ahaa xaaladaa iyada hadday nus iyo nus bay ulahaayeen kakale saaxiibkii nuskiisii iibkaasi kuma asixin oo ninkii saaxiibkii ahaa gaarigii intiisii isagu wuu leeyahay oo gaarigaa ah, sidiibuu isagu maaragtay waxa weeyaan sheerkiisii u leeyahay qaybtii uu ka lahaa kan wax iibiye gaariga iibiyey baa la ysku haystaa intiisii ma baxdayoo ma iibsantay mise may iibsamin maxaana xoog badnaa inay iibsantay marka isaga intiisii way iibsantay nus buu lahaa sow maaha lacagtii nusunbaa loo jaraya sideed kun buu afar kun qaado gaadhigiina adigu waxba kuma lihin ninkan iyo ninkii saaxiibka ahaybaa wadala gaadhiga deetana de waxaa laga yaabaa kii mushtariga ahaa ee gaadhiga iibsaday inuu yidhaahdo de gaadhi aanu madax bannaanahay baan doonaye mid layla leeyahay maan doonayn markaasaa isagii khiyaar la siinaya laleeyahy waxaad xaq leedahay inaad iska fasakdood isagana intaad afartiisii kula celiso gaadhiga ay sidii markii horeba wada lahaayeen ay isaga wada lahaadaan haddaad tiraahdo mayan waan iskaga raalli ahayna adig iyo dee wada yeelanaya kan kaa iibiyey unbaa meesha ka baxay wlkhaamisu shardiga shanaad an yakuuna aribxu waa inuu yahay faa'iidada iyo walkhusraanu khasaaruhuba calaa qadri ilmaalayni sidii xoolaha loo kala lahaa sawaan waxaa isku mid a tasaawayaa tasaawo shariikaani atasaawo labadan wax wadalihi ha fil camali shaqada fil maali laga shaqaynayo maalka almushtaraki la wada leeyahay aw tafaawataa fiihi ama ku kala badnaadaane waay wuxuu leeyahay sheekhu faa'iidadii iyo khasaarihii waa in loo qaybsanayo sidii xoolaha loo kala lahaa iyadoo aan la eegeyn anaa kaa shaqo badnaa iyo waxa weeyaan kaamaan shaqo badnayn xaggaa waxba laga eegi maayo marka tii khasaaraha hadday tahay hadal malaha qaarkood baa intay lacagta ku dhiban bay ku ohanayaan anigu wixii khasaaro ah ma ogoli ma ogoli markaa lacagtaada waa inaad ama waxay ku odhanayaan maalan boqol kiiba konton ayuu leeyahay raasamaalka markaasuu leeyahay khasaaraha boqol kiiba baan ogola markaasay kuwana waxoogaa de waxay u yarbaahan rasamaalkay u baahan yihiinoo waxay leeyihiin boqol labaatan wax ka badan kuma saarayna khasaaraha bail wey waaas wa asaxaya maa khasaaraha nin waliba intii u lacagta ka lahaa ayaa markaa khasaarihii shirkadda soo gaadhayna u ka xambaaranaya xaggii khasaaraha waa saas faa'iidada iyadana saad ku arkaysaan hadda waa inay iyadana ay u siman yihiinoo yani nin waliba intii lacagtiisu ahayd kii boqolkiiba soddon raasamaalka lahaa faa'iidadana wuxuu yeelanayaa uun boqolkiiba soddon ama ha shaqeeya ama yaanu shaqayn kii boqolkiiba konton lahaa boqolkiiba kontonkii unbuu yeelanaya kii boqolkiiba labaatan lahaa boqolkiiba labaatan unbuu yeelanaya ama ha shaqeeyo ama yaanu shaqaynin saasaa laga fahmayaa hadalka sheekha laakiin kolley shaykeynkii raafici iyo nawowina waa sida ay ay yidhaahdeen lakiin marka kutubtii hore madhabka loo noqdo oo inagii halkaa waxa laga yaba mushtaci ku ishaarnay in xaqiiqada soo baxaysa ay tahay in lagu heshiin karo haddii mid uu shaqaynaya ka kalena aanu shaqaynaynin in lagu heshiin karayo in kii shaqaynayey uu markaa wax ku darsan kara iyo faa'iidada odhan kara dee eh, maalan boqolkiiba labaatan baan raasimaalka leeyahay boqolkiiba labaatanka faa'iidadooda waan leeyahay maadaama anigii aan shaqaynaya adiguna aanad shaqaynaynin boqolkiiba toban aan ku darsado noqonaysa shaqadaydiiyo xooggaygii oo waa mudaarabadii ayay dhinacaa ka noqonaysaa iyaduna kutubta madhabka maawardi iyo keyrkiiba way sheegeen inay bannaan tahay oy caadi tahay fain sharaaa hadday haddaba shardiyaan altasaawiya inay u sinmayaan fi ribxi macaashka iyo faa'iidada maca tafaawuti ilmaalayn iyagoo raasamaalka ku kala badan aw cagsahu ama taa cagsigiisa ay shardiyaanoo iyagoo raasamaalka u siman oo mid yidhaahdo faa'iidada intaada in ka badan baan qaadanayaa lam yasixa ma ansaxayso taasi waxay sax noqonaysaa haddii aanu kan badsanaya kii shaqaynayay ahayn mararka qaarkood dadka qaarkood damacaa ka badan kuwo waxoogaa raasamaala u baahan buu arkayaa markaasuu leey okay boqolkiiba konton anaa maalgelinaya boqolkiiba konton anaa idin maalgelinaya laakiin waxaan doonaya faa'idada boqolkiiba lixdan yaana shaqaynaya kuwan waan idin maalgelin laleeyahay baana shaqaynaya taasi waa baatil weeye qowlan waaxidan taasi hadal ma waayo ninkani tobankan siyaadada ah, wax alla wuxuu ku qaatay ma jirto xoolihiisiina ma aha xooggiisiina ma aha washarikatu haddaba shirkaddu caqdun jaa-izun waa caqdi jaa-iza min aarafayni labada dhinacba jaa-is bay ka tahay yacni waa caqdi aan laasim ahaynoo in la sii wado aan lagu qasbanayn labada dhinacba midna kuma qasbana inuu sii wado waxiina idin mar likulli waaxidin minhumaa mid kasta wuxuu xaq u leeyahay ay shariikayni labadan wax isku darsaday mid waliba wuxuu xaq u leeyahay faskhuhaa inuu fasakho oo uu buriyo mataa shaa goortuu doono ayuu odhanayaa waa joojiyey shirkaddii ina xisaabi aynu kala baxno wayancazilaani way casilmayaan markaa labadiiba can itasarufi tasarufkii ay maaragtay mid waliba xaq u lahaa inuu xoolaha ku tasarufo waxna iibiyo waxna soo iibiyo bifaskhihimaa markii ay fasakhaan oo shirkaddii hadday fasakheen midna markaa xoolihii shirkadda gaar uma iibin karo waayo waa wax la wada leeyahay keligaa ma iibin karto horta kala qaybsado markii la kala qaybsana warbixiisa u qaato ayaad waxaaga iibin doonta wamataa maata haddii uu dhinto axaduhumaa dadkii markaa waxay isku darsaday midkood hadduu dhinto aw junna ama uu waasho aw uqmiya calayhi ama uu kooma galo miyir batalat tilka sharikatu shirkaddaasi waa burtay markaa ninkii de la doonaya inuu hakiyo markuu ninkani waashay waa joojinaya arintii markaa deetana waa in loo yeedho qofkii markaa de ka mas-uulkaah ay usoo magacawday ninkan waalan in xoolihiisa uu uga noqdo ninkiiba markaa go ka gaadhaya inuu shirkadii fasaxayo u sii daynayo ha iyo inuu kala dirayo la kala qaybinayo xoolaha faslun fii axkaami lwakaala halkanna waxaynu ka wakaalada iyo axkaamteeda wahiya bifatxi waawi wakasriha fi lua af carabiga wakaala iyo wikaalaba waa la yidhahdaaye atafwiidu waa inaad qofki wax xil saarto wa fi sharci sharcigana tafwiidu shaksin qof inaad u xil saarto shay-an wax lahu ficlu tafwiidu shaksin qof waa inuu u xil saaro dheh shay-an inuu u xil saaro wax lahu ficluhu isagu uu xaqu lahaa inuu sameeyo waxaasoo mimaa yaqbalu niyaabata ah waxyaalaha aqbali kara inuu qofkii qof kale uu markaa u dirsado ilaa hayrihi inuu markaa qof kale uu markaa u xil hebelow arrintaa qabo ayaa wakaalad la yidhaahda liyafcalahu si uu wixii u sameeyo xaala xayaatihi intuu nool yahay inuu qofku wax uu isagu inuu qabto xaq u lahaa uu qof kale u diru yidhahdo hebelow alaabta sidaa iyo sidaa ii samee oo u dirsado weeyaan wakaalado dirsasho intuu markaa nool yahay si wixii loo qabto markaa meesha ku baxay intuu nool yahay waxaa loo leeyahay hadduu yidhahdo markaan dhinto hebelow sidaa iyo sidaa samee caruurteeda halkaa alaabtooda taalla ka soo qaad waxa weeyaan kafanka halkaa iiga soo iibi sidaa yeel intaa hebel si kan kala samee ah, kaasi isagu isagu lutiisa hawl buu u dirayaa soo ma laakiin maadaama ay bacdal tahay geerida dabadeed mar hadday tahay wakaalad lama yidhaa waa kanoo wakharaja bi alqaydi shardigan aynu leenahay waa wax nolosha la isugu diraya markaynu leenahay waxa ku baxaya al-iisaau dardaarankii qofka loo dardaarmayo inuu wax sameeyo geerida dabadeed ka iisaa baa la yidhaahdaa iisaa baa la yidhaahdaa ee wakaalo lama yidhaahdo wadakara almusanifu sheekhu wuxuu sheegay daabit alwakaalati xadka ay leedahay wakaaladu fii qowlihi hadalka uu yidhi yani wixii ay ku ansaxaysay weeyaane wa kullu maa jaaza wax kastoo ay bannaan tahay lilinsaani qofka altasarufu fiihi binafsihi inuu iskii u qabsado oo ugu tasarufo wixii ay u bannaanayd ayay jaaza lahu u bannaan an yuwakila fiihi hayrahu cid kale inuu u dirsado aw yatawakala fiihi ama isaga loo dirsado oo isagu wakiil ka noqdo qofku wixii uu naf iskii u qabsan karayay ee sharcigu ogolaa inuu isagu qabsado ayuu cid kale u dirsan karaa sidoo kale wixii sharcigu ogolaa inuu isagu iskii u qabsado ayuu cid kalena u qaban karaa oo wakiil uga noqon karaa aw yatawakkal fi an ghayrihi ama kaas wakiil uga noqon karaa cid kale falaa yasuxu sida awgeed hadaba wakaaladii ka asixi mayso falaa yasuxu ka asixi maayo min sabiyin ilmihii aan qaangaarin aw majnuun ama kii waalla an yakuuna muwakkilan inuu cid dirsado walaa wakiilan iyo in la dirsado toona qof aan qaangaadhin iyo qof waalan isna wax ma dirsado isagana lama dirsado waayo sharcigiiba uma ogola dee inuu tasarufaad sameeyo iib iyo wixii lamidka ah wa sharulmuwakali fiihi waxaan qofka loo dirsanayo waxa u shardiya an yakuuna inuu yahay weeyi qaabilan lilniyaabati waa in de waxa weyaan qof uu qof kale naaib uga noqon karo oo qofku qof kale inuu markaa u dirsado waa in waxani shareecadu ay ogoshahay falaa yasixu tawkiilu dirsashadii iyo wakaaladii ka asixi mayso fii cibaadatin badaniya cibaadadii jirka laga qabanayay cibaada jirka laga qabta waa maxay waa salaadiyo soonkii maalan hebelow iga soon soon baan kuu dirsamay soconaysa ama iga soo tuko maya ila alxaji xajka mooyaane wa tafriqati azakaati iyo zakada qaybinteedii maalan sakadii de iyadu waa waxa weey waa cibaado xaggii maalka ah soo ma oo la qaybinayo marka hebelow sekada iga qaybi waad odhan karaysaa iyada waa caadi wixii maalka ku tacalluqay xajkiina isna waa saas oo kale isagana waa la ogol yahay qofkii aan isagu xajin karaynin xajkiina maalan uu ku waajibay inuu markaa cid uu dirsado ka soo xajida waan qofkii markaa da isagu jir ahaan aanu awooday weeyaan wa an yamlika shardiga labaad waxa weeye an yamlikahu lmuwakilu qofkan dirsanaya waa inuu waxan dee xaq u leeyahay horta isagu daanu wixiiba isagu xaq u lahayn dee kale uma dirsan karo falow wakala shakhsan haddii uu qof u dirsado fii bayci cabdin addoon inuu soo iibinuu iibiyo addoonkaasoo sayamliku uu yeelan doono wixii addoonka yeesho waa kuwa kiishaye iibi ama gaadhiga aan soo iibsado wakiilbaad iga tahaye iibi waxba taasi ma ansaxaysaaba waayo iminka adiguma ma iibin kartid gaari mar hadaad weli soo iibsan wax aanad weli soo milkiyin dee iibin kartid kol haddaanad iibin karin kana uma diri kartid aw fii alaaqi imra'atin sayankixuhaa ama gabadha uu guursan doono inuu furo inuu u diro u iga wakiilo furiinkeeda iyaduna waa baala wey waxaasoo dham waa baail wey war waan guursanayaaye hadday aad ii garan weydo waan ku dirsadaye eh? iga fur yidhi waxba kama jiraan waayo kolkan aad qofka diraysad wakiilka ka dhiganayso wixiiba awood uma lihid imika waxba ma furi kartid hadaad gabadhii qabin mama furi kartid mar haddaanad furi karin kana uma diri kartid wey walwakaalatu caqdun jaa-izu min aarafayn wakaaladuna haddaba sidii aynu shirkadaba kusoo aragnay iyaduna waa caqdi jaa labada mid kastaa fasakhi kara ka noqon kara waxiinaydin mar hadday saa tahay likulli waaxidin minhumaa ilmuwakili walwakiili labada mid kastoo ka mida u furan faskhuhaa mataa shaaa markuu doono inuu markaa buriyo wa al wakalatu wakaaladi waxay ku buraysa bi buraysaa bimawti ahadihima mid kood haduu dhinto aw junuunihi ama uu waasho aw igmaahi ama uu miyir wal walwakiilu qofkan daba wakiilki aminun wa qof la aaminay wqowluhu hadalka sheekhu uu yihi fii maa yaqbiduhu waxa uu soo soo gudoomayo soo qaadayo iyo wa fii maa yasrifu wixii uu bixinayo saaqitun fii akari nusakhi nusakda badankeeda waa ka dhacsan yahay laakiin de macnihiisu waa caadi waa maxay qofkan aad dirsatay wixii uu kuu soo qaadayo iyo wixii uu bixinayaba dee waa qof la aaminayo hadhow warkiisa la maqlayo wey saa daraaddeed yadmaru magdhow lama weydiiyo alwakiilu qofkii la dirsaday ilaa bitafriidi inuu gaboodfal sameeyo mooyaane ama uu xadgudub sameeyo wixii fii wukila fiihi wixii loo dirsaday hadduu gaabis ula yimaado markaa ka gaabiyo markaa dee xuquuqdii wii xilkii ka saaraa markaa waa lagula xisaabtami karaya wa min atafriid gaboodfalka waxaa ka mid ah tasliimuhu lmabiica inuu dhiibo alaabtii soo iibi la yidhi uu iibiyey alaabbaa iibi la yidhi markaasuu markuu iibiyey buu dhiibay qabla qabdi amani isagoon lacagtii gacanta ku dhigin marka alaab lagu dhiibo iibi lagu yiraahdo waxa la doonayaa marka qofkii uu ka iibsado inaad tira lacagti keen alaabtan uba dhiibay sidaa uu lacagti keeno way adigu wakiil baa tahay waxaba laga yaabaa inuu la cararabo ama wax ba yimaadaan inta alaabtii laga qaaday lacagtiina la waayo marka waa gaabisnimo in alaabtii aad dhiibto adigoon lacagtii gacanta ku dhigin waa inaad horta lacagtii soo qaado markaad lacagtii qaado markaasaad markaa alaabtii ku wareejinaysa walaa yajuusu ma banaano lilwakiili wakiilkii uma furna wakaalatan mulaqatan kii markaa wakaalad guud uunoo aan markaa idan khaasii la soconin la dirsaday alaabtaa iibi ama alaabtaa soo iibi uun kii la yidhi uma banaano an yabiica inuu wax iibiyo wayashtariya ama wax soo iibiyo ilaa bialaai sharaa'ida saddex shardi inuu ilaaliyo mooyaane axaduha ah shardiga koobaad an yabiica waa inuu iibiyo inuu wixii ku iibiyo biamani lmili haygu iimaha isagoo kale uu joogo waa inuu ku iibiyon hoos uga dhigin laa biduunihi oo looma ogolo inuu ku iibiyo qiimihii meel ka hooseysa walaa biabnin faaxishin qiimo dhimis foolxun inuu ku sameeyo looma ogola wa huwa abnigii faaxishka maanta inoo tacriifinaya maa laa yuxtamalu waa wax aan loo dulqaadan filhaalibi sida badan ee aan de waxa weyaan suuqa caadi ka ahayn qiimaha suuqa ka jooge hal doolar iyo laba doolar iyo wixiis dheer mushkilad male laakiin qiimo aanu suuqii ka joogin oo caada ahaan lala yaabayo waa inaanu ku iibin wahaani shardiga labaad an yakuuna amanu lmili lacagtaa qiimihiisa uu joogay uu ku iibinaya waa inuu yahay naqdan wax kaasha waa inuu kaashu halkaa lagu kala qaadanayo falaa yabiicu lwakiilu nasiicatan ninkan markaa wakiilkaihi dayn iyo amaaha waxba kuma iibiyo wain kaana qadra amani lmili haday doonto haba noqoto lacagta uu ku iibiyey qiimihii shaygani uu joogay qadarkiisiiba ha noqdee dayn iyo amaah inuu ku iibiye maaha wahaaliu ka saddexaad an yakuuna naqdu waa in lacagta uu ku iibiyey ay tahay binaqdi lbaled lacagtii wadanka laga isticmaalay falow kaana fi lbaladi naqdaani haddii laba lacagayo wadanka laga isticmaalo baaca bilaglabi minhumaa ka loo badan yahay ayuu ku iibinaya fain istawaya hadday siman yihiin baaca bilanfaci lilmuwakili kii soo dirsaday ka u faa'iidada badan ayuu raadinaya ayuu ku iibinaya in istawayaa wax walba hadday ka sinmaan takhayara markaasuu markaa kuu doono ku iibinaya walaa yabiicu ku iibin maayo bilfuluusi lacagtii fuluuska loodhan fuluus waa lacagtii nuxaasta ka samaysneedoo lacag iska liidatay ahayd dahab iyo fidunbay bay lacagta caadigii ahayd wain raajat mid markaa suuqa gashayba ha noqoto rawaaja nuquudi sidii lacagtii caadiga ee dahabkii fidadii ay suuqa uga socotayba ha uga socote inuu ku iibiye maaha saddexdaa arrimoodba markaa ilaalinaya waa inuu waxaan qiimihiisii ku iibiyo waa inuu naqad ku iibiyo aanu dayn ku iibinin waa in lacagtii wadanka laga isticmaalayo ku iibiy intaaso dham waa goorma waa markaanu idan khaasa haysan laakiin haddii si gaara loogu idmay lacagta taa qiimaha qiimo dhibis waad samayn kartaa maala waxaa lagu yihi dayn waad ku iibin kartaa mar haddii idan khaasa la siiyey dee wuu walaa yajuusu uma banaana an yabiica alwakiilu inuu iibiyo ninkii wakiilka ahaa la dirsaday baycan mulaqan baycii markaa la ilaaqay soo iibi uun la yidhi min nafsihi isagu inuu iska iibiyo iska ilaali markii alaab iibi lagu yidhaaho soo iibi alaabtan iibi baa lagu yidhi alaabtii baa ku cajabisay markaasaa tii wallahi tan anigu iska qaataa la qaatay de wuxuu waa gebigeedba konton doolar unbay joogtaaye kontonka aniguba waan siin baa tiro waaba xaggeenu wayso konton doolar ayaad meel yar ugu xarayso anaaba iska iibiyey baa tiri waxba kama jiraan iibkaasina ma asixin alaabtaasina ninkii lahaabaa iskale iibkaasi ma ansaxay waayo iibkii muxuu u baahan yahay waan kaa iibiyey waan aqbalay laba qof wax isdhaafsadaa la doonaya marka adigii unbaa waanan iibiyey waanan isu aqbalay de yidhi markaa waxaasi iib ma noqonayo walaa min waladihi sagiir ilmihiisii yaraa inuu ka iibiyo iyadana lama ogola ilmo aan qaangaadhinoo isagu uu dhalay oo isagu uu mas-uul ka yahay u yidhi wallahi alaabtani hebel bay ku fiican tahay ilmahaygan markaa isagaaban u iibiyey deetana lacagtii ilmaha yar aad u haysay aad markaa kontonkii dollar ka soo bixiso iyaduna ma asaxayso xaqiiqadii iibkan meeshaba jirin ilmahan yarna xoolihiisiiba adaa gacanta ku haya laakiin inankiisii weynaa iyo aabbihii iyo wuu ka iibin karaa alaabtii iibi la yidhi hadduu aabbihii ka iibiyo ama walaalkii ka iibiyo waa la ogol yahay dee iibkii caadiga ahaabaa dhacaya waa in shuruuddii un baynu eegeynaa qiimihii shaygan uu joogay ma ku iibiyey naqadkii iyo hawlihii aan markaas soo dhigna walow saraxa ka qaado almuwakilu ninkii dirsaday lilwakiili wakiilkii u ogolaado filbayci min asagiiri walow saraxa haba u ogolaada dhe walow saraxa haba markaa shaaca ha uga qaado ha uga fasaxo almuwakilu ninkan markaa dirsaday lilwakiili kan wakiilka ah filbayci min asagiiri inuu markaa uu ka iibiyo kan yar hadduu xataa ihahdo ilmahaaga yar waad u iibin kartaa uma iibin karayo isagoo isagu iska iibinaya laakiin waxay asaxaysa inuu yidhahdo adaba waa ilmahayaanu iibinayaa adigu iga iibi oo markaa labadoodii ay labadii daraf matalaan mooyaane inuu yidhahdo soo iibiyo haddaad doonto ilmahaagaa yarba ka iibi oo deetana isagii uuni uu markaa baycii iyo iijaabkii iyo qabuulkiiba isagu uu tawaliyayo taasi iyadu asixi mayso xataa haba loo ogolaade kamaa qaalahu lmutawalii siduu yidhi mutawali waynu soo maray soo ma suu nagu cusub yahay ya abu saciid almutawali baa la yidhahda cabdiraxmaan ibni mamuun wuxuu dhintay afar boqol iyo sideed iyo toddobaatankii hijrada inu soo maray soo ma khilaafan lilbagawiyi isagoo khilaafsan arintaa wuxuu ku khilaafay bagawi buu ku khilaafay buu yidhio bagawi baa isagu yidhi way bannaanta mar haddii loo fasaxay inuu inankiisa yar ka iibiyo inuu ka iibiyaa way bannaan tahay buu isagu yidhio isagii unbaa dee oo ilmi yaraa buu dhigaya lacagtiina meeshiisibu ka soo saaraya saasuu baawi yii baawi isagu inamu soo marin isagu ah, isagu abu muxamed baa la ihahdaa alxusein ibni mascuud albagawi wuxuu dhintay شhan boqol iyo lix iyo toban kutub badan buu le sharxu suna iyo tafsiir albagawi sheekhale weyaan tafsiirka iyo ah, sheekh muxadis ahaa faqiihna ahaa mufasirna ahaa kitaabkiisa fiqiga atahdiib baa la ihahda markaa baqawi baa arrintaa fasaxay laakiin mutawalli baa diiday sidaasaana sax in la diido ayaa saxaho meeshan iibkii xaqiiqadii iibkuba ma jiraysan walasaxu sida xooga badani waxa weeye annahu yabiicu inuu iibin karo liabihi aabbihii wuu ka iibin karaa wa in calaa haba sarreeyo awowgii iyo wixii kasii badnaaba ha noqdaan kasii sarreeyey walibnihi inankiisiina wuu ka iibin karaa albaaliqi qaangaarhka ahaa waayo isagaa ka iibsanayo iyagaa markaa ereyada isdhaafsanaya wa in safala inankiisaasi hadduu doona haba fogaado de awow iyo wax isagu ha u noqde in lam yakun waa haddii inankaasi aanu ahayn safiihan mid markaa la xayirayoo xoola daadaadin awgeed xayiraad loo saaray walaa majnuunan mid waalanna aanu ahaynoo isagii uu mas-uul ka yahay de markaa iibmeeshii ma jirayo fain saraxa almuwakilu haddii muwakilkii ninkii markaa dirsaday uu u ogolaado bilbayci minhumaa inankan weyn يا ابها ان لغا ييبيرو ابها انا واد كايبين كرتا بو كو صح جزما تاس يدو مرن لاان وا صحيس ويدا مرن ما غلي مرن كو وخه كو جيرا ماركي الابتي سو ييبي اون لغو يرا ما ييبي ان اد ابها كايبي سو وخه ليه ياي بيلي اه ماشي تيمادا انو اوديغي او ير قيمه ديمس او سميهو هلكا سا مرن كا كيناي لكن هدي لغو فصحو يدو هذا البملده الى ان ييبكينا وا ولا وقفو وخه كلا يبسنياتين فصحينا واضحيسته waaya ka soo iibintiina waa saas oo kale alaabta ii soo iibi alaab noocaasan doonaya ii soo iibi baa lagu yidhi waad yar carabto dukaankaagi umaad ka soo qaada markaas lacagtiina maqalka ku rida unbaa tiri markaasaa tiri waa tan waan soo iibiyey maxaad soo iibisa waad soo qaaduuna iibba ma dhicina wax iib la yidhaho dhacay meeshan ma jira lacagtina waad iska xaraysatay alaabtana waad lasoo waad soo qaaddo waad soo la soo carartay markaa taasi ma ansaxayso waxaa la doonayaa qofkan qof matala imika aduma naftaadaad matalayy mise qof kalaad matalaysa wixiiba adigaa lahaa ama shariik baad ku ahayd oo waxbaad ku lahayd ciddaad matalaysaa la doonayaa marka iibiyihii baad ahaydba adigu markaa qofkan dee dhinaciisii cid matalaysaba may jirinba walaa yuqiru lwakiilu qofkii wakiilka ahaa ma qiro calaa muwakilihi kii soo dirsaday wax kuma qiro oo matalan doodii ninkii looyarkii aad qabsatay markii de markaa doodii haddii laga adkaadu iska qirto qirashadaasi adiga kuguma soconayso falow wakala hadduu wakiishaba shaksan qof buu wakiishay fii khusuumatin wuxuu wakiishay inuu markaa looyar u noqdu markaa de dacwadii u galo lam yamlikaasi xaq uma leh aliqraara cala almuwakiil inuu arintii ku qiro ninkii soo dirsaday oo wallahi warkaas waa cadiya ninkaasi waan qirayaa qaadi waa lagu leeyahay ninka alaabta waxba qiraalkaas haduu da marxaati noqonayo xagaa ka soo jeesto laakiin qiraalka loo qaban maayo ninkii mookilkeen oran maayo looyarkaagii baaba qiray la oran maayo wala ibraa min daynihi saamaxaadna xaq uma la dayntii uu qofka kale u haystay inuu markaa wakiilkii saamaxo xaq uma laha dayn baa iga soo qaaday markaa soo saamaxay kii markaa daynta ka soo qaad la yiriba saamaxadaasina ma shaqeynayso wala sulha anhu inuu heshiis la galo oo yiraahdo dayntii baa la ii soo diray kaasuu yiri deyntiini imika ma hayo laakiin ka war hadaad kitaabkan ba u qaado waa okay isagaba keen buu heshiisna kama geli kare deyntii sideedii un waa ma soo qaadi hadii daanu soo qaadi karna iska soo noqonay wa qawluhu hadalka uu sheekhu yiri illa bi idnihi ila iyo fasaxo saaqitun fi ba'd nusakh nusakhda qaarkeed ayay ka dhacday buu yiri oo yani qiraal ma samayn karo qofkii la dirsaday hadii loo ogolaado mooyaane ba kutubta ayaa kitaabka nusakdiisa qaar ka mida ku jira wal asaxu haddaba sida xoogga badani anna tawkiila filiqraari in qofkan aad u dirtood u wakiilato inuu qiraal sameeyaa laa yasixu asaxayso ilaa biidnihi marka la yidhaahdo waxaa la fahmayaa looyarka haddaad u fasaxdo inuu qiro in qiraalkii uu markaa ansaxayo oo maarata wakaaladii ay ku ansaxayo taasina markaa sax maaha haddaad qiranaysa adigaa qiranaya laakiin aad ku tiraahdo haddii ay kuula noqoto waad qiri kartaa oo qiraal baad samayn kartaa wakaalad ma gala qiraalku adiga unbaa qiran kara wsal اllah waslm calى nabiyina mxamed wallah aclam